shaa allahu washaaa muxamadun maa shaa allahu washaaa muxamadun inay shirki tahay ayay garteen marka iyagiyo yahuud ah oo gaalnimo kasii weyn ku jira ayay haddana taas garteen way dhici kartaa marka qofka isagoo dembi weyn ku jira inuu mid ka yar garto waa ay dhici kartaa marka taasna waa shirkaasana mana banaana mana banaana waxaa la mid ah oo soomaalida gobolka midu ay yidhaahdaan sidaas aan yeelaa haddaan rag iyo rabbi igu baajin rag iyo rabbi haddaysa igu baajin saxna maahana waa qalad oo waxa wax baajina waa rabbi rabbi hadduu inuu baajiyo ugu talagalay oo u doonay ilaahi weyna inuu baajiyo rag uma baahna markaa sidaasaan yeelaya haddaan rag iyo rabbi ugu baajin sax maahan waa inaad tidhaa sidaasaan yeelaya haddaan rabbi ugu baajin kadibna aan rag igu diidin oo arrintaas layga hor imaan waa inaad kala duudaa oo aad kala goydaa oo aadan wow iskula caadfin ilaa iyo soomaaliga waa wow aلثaaniyatu masalada labaydaa fahmu اlinsaani waa insaanku inuu fahmi karo wax idaa kaana lahu hawan haddii bidca u insaanka mubtadic isagoo ah haddana masaa'ilka gobol inuu sax u fahma waa dhici karta isagoo ahlu ahwaaa hawada waa bidcada isagoo ahlu ahwaaa oo ilaa yahuuddu ahlubidcay ka yihin yahuuddu bidcadooda bidcadooda waa bidco weyn oo bidca mukafira ah bidcadaa bidca mukafira iyo bidca mufasiqa loo qaybiyaaho iyaga bidcadooda waa bidca mukafira waa ku gaaloobeen haddana waxay fahmayaan dembiyada gobol ka mid ah afaalitatu masalada saddexayda qowluhu waa nabiga qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam oo yidhi ajcaltanii ma waxaad iiga dhigtay lilaahi allah middan mid la mid ah fa kayfa xaalku shee noqon biman qofkii qaala yidhi ya akrama alkhalqi maali man aluudu bihi siwaaka cinda khuluuli lxaadii alcamami in lam yakun fii macaadi aakhidan biyadii fadlan wailaa faqul ya zallata alqadami iyo walbaytayni bacda bal waxaas qofkii ku hadlay ka waran haddii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markii la yidhi maa shaa allahu washi'ta uu yidhi maanaad ilaahay mid lamida iga dhig balantuu maqli lahaa abyaadan ka war macnaha tan waa gaalnimo meesha ugu dambayda iyadu gaalnimo meesha ugu dambayda wax gaalnimaho kasii kora jirin weya tan labadan bayd iyo waxaas la macnaha waraabicatu waraabicatu mas'alada afrayda ana haadaa kan midkaan oo ah yaa akram alkhalqi maali man aluudu bih siwaak axad aan magan galo oon u ciirsado oon ku tiirsado meli adiga maahani oo xataa allah uu halmaamuusan ka soo reebin shirkiga weynu ka mid yihi ah, kaas laakiin midkaan oo nabiga sala allahu calayh wasalama uu ku inkiraayo dadka yidhi shirkiga weyn ka mid maaha ah, shirkiga weyn ka mid maaha midkaan oo ah maa sha allah washaa maxamed markaasuu yihi waraabicatu masalada afraydaa anna haadaa midkan oo ah maasha shaa allah washiite laysa ka mid maahan min ashirki abar shirkiga weynanka badan waxaana u daliila uusan shirkiga weyn ka mid ahayn liqowlihi nabiga qowlkiisa uu yidhi yamnacunii waxa ii diidaayey an anhaakum inaan idinka reebo kada wa kada inaan idinka reebo saas iyo saasa ii diiday shirkiga weynna markii koobada lasoo diraaba la amray inuu dadka ka reebo marka wax u diidayay marna ma jirin shirkiga weynu dadka inuu ka reebo kan markaa shirkiga abarkaa ah maahayn maa sha allah washid alkhaamisatu mas'alada shanayda ana ru'yata saalixa ru'yada wanaagsan min aqsaami lwaxyi waxyiga aqsaamtiisa ka mid alru'ya saalixa min aqsaami lwaxyi ka mid marka haddii nabi ku ru'yoodana xugunaaba laga qaata sidaas darteeda nabigeena sal allahu calayhi wasalam lixdii bilooda ugu horreyday ru'ya saalix a arki jir waxyigu saas ugu bilowday nabiga ru'ya saalix ayuu ku ruyoona markuu ku ru'yoodo hadhow wuxuu arkaa sida waagu markuu barya loo arka saasoo kaleu shaygu ku ru'yooday u arkaa bilowgii waxyigaba ru'ya saalixu ah marka ru'yada saalixada aqsaamta waxyi ka mid bacda nabiyina ru'yada muuminka ru'yada muuminka saalixa ah laftirkeedu nabinimaday ka mid oo xadiiska anas ee bukhaari iyo muslim ay wariyeen nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi alru'ya alxasana min arajuli saalix juz-un min sittatin wa arbaciina juz-an min annubuwa qofka feecan ru'yadiisa ru'yada feecan uu yidhi oo qofka feecanu ku ru'yooday marka nabinimada loo qaybiyo afartan iyo lix meel kamida wey meel kamida wey laakiin farqiga u dhaxeeya ru'yada nabiyaalka iyo ru'yada qofka saalixaa ee aan nabi ahayn maxay tahay farqigaas nabiyaalka ru'yadooda xugunaa laga qaadan karaa xugun aa laga qaadan karaa xalaal iyo xaaraam waa laga qaadan karaa nabiyullaahi ibraahim markuu ru'yooday oo ku ru'yooday wiilkiisa inuu gawracaa xugunu ka qaato wiilkii inuu gawrici ku fuliyuu go-aansado waa go-aansado marka ru'yada nabiyaalka xuguna laga qaado karaa laakiin ru'yada oo qofka saalixa ahi aan nabiga ahayn uu ku ru'yoodo xukun khilaafsan sharciga ma banaano in laga qaato xugun khilaafsan sharciga islaamka hore ma banaano in laga qaato ma banaana culamada muslimiintu masladaas waa ku ijmaaceen oo ijmaac ay ku soo guuriyeen imaam raximah raximahullah sharaxa saxiixmuslimka juska koobaad boqol toban iyo shan wuxuu yidhi fanaqaluu ay lasxaab culammada shaaficiyadu waxay ku soo rareen alittifaaqa in laysku waafaqay calaa annahu laa yuqayaru bisababi maa yaraahu annaa'imu maa taqarara fi sharc waxay culammada shaaficiyadu ijmaac ku soo rareen inaan la bedeli karin oo aan qofkii ru'yooday bedeli karin ru'yo uu arkay sababteed wax sharciga ku sugnaaday walaysa haada aladii dakarnahu mukhaalifan liqowlihi sala allahu calayh wasalam xukunkaas aan sheegnay oo ah qofka ru'yoona hadduu xugun arko xukunkaasoo sharcigii khilaafsan ma la bedelayo sharcigii sharcigiyaa la raaca ee waxa uu ku ru'yoobay la raaci maa hadalkaasu khilaafi maa xadiidka nabiga oo nabigu yidhi man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aani qofkii ugu arka hurdo qofkaas anuu i arkay ee shaydaan ma arkin ma khilaafay oo dhiimaydi nabigaa yidhi qofkii arkaa waa i arkay saas darteed haddaan ku ru'yooday aniga nabiga laftiisaan soo arkay xukunkaan ka soo qaaday marka laazim waa la qaadana ma dhehayso xugun sharcigii khilaafsan haddii ru'yadaadu tahay nabi sooma aragin shaydaanaad soo arag ah, nabigii xugur dadkan uga tegey ma dhici karto ru'yada inuu ugu soo nasado ah, ma dhici karto ma dhici karto saasayna culimmadu dhihi jireen ah, ninaa yidhi aniga nabigiyaan ku ru'yooday sala allahu calay wasalam wuxuuna yidhi tag meesha hiblaa dahabka ku aasan iyo kanziga la soo baxo meeshaas waa ku jireen markaad la soo baxdana khumus lagaama rabo adiga halkaas kaydaa ku jiro gaaladii horaa ku aasatay la soo bax qofkii marka la soo baxa kayd kayd oo gaaladii hore aasatay nabigu markuu noolaa wuxuu uhi wafi rikaazi alkhumus qofkii la soo baxa duukufaareed shanaa loo qaybina meeluu sadaqayna markaa nabigu wuxuu yidhi adiga lagaama rabo khumuska hurdadiiu ka kacay meeshuu aada keedkii kala soo markuu la yimid wuxuu yidhi aniga lagama rabo xaylamaadiga ii sheegay meesha inuu ku jira soo nabigu ima sheegin so meesha inuu ku jira nabigu ima sheegin asagaa ii sheegay aniga inaan khumsna iga rabin fuqaari muslimiinta loo sheegay cizi ibn cabdisalaam ma aanu nabigu wuxuu yidhi sharciisa lama naso nabi kuma soo dhihi been wa khumskia lagaa rabo iska bixi khumska hataa ma dhici karto xukunkii markuu noolaa dadka uu sheegay mid khilaafsan inuu soo sheegay maci oo la nasaay ila harci nabi nabiga sharcigiisa lama nasaxo marka waxa lelay cid kalead aragto kaydkaan ku sheegay la kaydkaan dad kale ogaa kare shaydaanku ogaa kara ah, markii lagu aasaayo inuu joogaaba dhacdada uba taagnaa goobjoog ka ah. ah markaasuu rabaa keliya asagu inuu ku baadiyo sharciga islaamka uu ku khilaafsiiyo marka xadiidkaasu ma khilaafayo hadalkaas sidaas ayuu maxaa yeelay macnihiisu qofka ru'yada arka ru'yadiisu waa saxiix wey ru'yada qofka nabiga ku ru'yooda ru'yadiisu waa saxiix ma ahan qarow iyo shaydaan inuu waxa weye wax u sheegay walaakin laa yajuusu ihbaatu xukmin sharciyin bih ma banaana xukun sharci ah oo sharciga khilaafsan in lagu sugo ru'yada lianna xaalata noomin laysat xaalata dam qofku markuu udaaxa tala ma xifdi karo xaalad wax la xifdi karo maa xaaladda hurdada oo wax la xaqiiji karo ma aha xaafim kasiir fi bidaaya wanihaaya juska koobaad sagaashan iyo afar wuxuu yidhi isagoo tacliiqinaa hadal loo tiriyey axmed ibnu kasiir wuxuu yidhi haadaa manaamu arrinkaanu waa hurdu ru'yo weeye low saxa hadduu ka ansaxo can axmed ibnu kasiir haadaa lam yataratab calayhi xukmu sharciy wax xugun oo sharciyo ka ratimi ma wax xugun ah oo sharci ah ma ka rafi maayo saas wy marka ru'yada xugun sharciga lagama rafibo sidaas darteed waxaad ogaanaya inay baadi iyo dalaal tahay dadka leh xalaalay keenyeen waa maraaray waxaan ku maraarayo ku ru'yooda xalay musiibo iyadoo dhacayda musiiba dhacaydaa la yidhi waa lay ceejiyey waxaa la yidhi dadka u sheeg saas iyo saas iyo saasa la sameeyo waxa uu leeyahay marka ha la sameeyo hadday wax awal sharcigu amray ay yihiin in la sameeyo hadda sharcigiiyaa lagu socaa laakiin qofkan waxa uu sheegaya waa dalaal laba dhinacaad ka garabta inay dalaal tahay o horta sideedaba dhibaatada ku ruyooto ma banaana in la sheego nabi maxamed aa yidhi ha sheegi haddaad sheegto waa kugu dhici lakin haddaada sheegi kugu dhicin o sheegidda uu sheegaya waa kutusa inuu lusay labo xugun sharciya kama rati marku iyo lagama qaato acmaal iyo axkaam lagu dhaqo marku iyo lagama qaato ka labada dhinacna waa ka balaan waa labada dhinacna waa kala balaan laakiin ru'yada qofka saalixa ah waxaa kaliya laga faa'idaystaa mubashiraad wey ah, waa mubashiraad waa dhici kartaa shay aadan ogeyn inaad ru'yada lagugu sheego oo lagu farxi karo wax lagu farxo in ru'yada lagugu sheego lam yabqa min anubuwaati ila mubashiraad u yihi nabigu sala allahu alay nabinimadii wax kale kama harin waxaa ka haray bishaarooyin adaa ku ruyoona khayr wax kuu ah ama qof kalaa kuugu ruyoona intaasaa ka hartay nabinimo marka qofka saalixa ru'yadiisa waa ka mid nabinimada laakiin xugun sharci ah oo sharci islaamka nabi maxamed ka tegay khilaafsan lagama qaato waxaa laga faa'iidaa waa mubashiraat waxyaala bishaarooyin ee nabinimo xaa loogu tilmaamaa waxaa loogu tilmaamaa nabi waa loo waxyoodaa waxyiga wax gaybaha loogu sheegaa nabiga ru'yaduna shay aan la gaarinoo soo socdaa lagugu sheega ir wax aan qaybaho la ogeyn oo soo socda maalan ina qayr saasa heli doonto waxyaala saasaa lagugu sheega markaad cadhacdo sidii inay nagu hesho marka sida nabiga loogu sheego shay qayba oo uusan markaas ogeyn waxaa dhici karta ru'yada qofka in loogu sheego shay uusan ogeyn qayb meesha looga shabaha waa halkaas ee ma aha in xugun laga qaadanayo alkhamisatu mas'alada shanayda ana ru'yata saalixata min aqsaami lwaxyi ka midta asaadisatu masalada lixayda annahaa ru'yadu qad takuunu inay ahaataa la arkaa sababan sababa lisharci bacdi axkaami axkaamta gobol ka mida in la jideeyo inay sabab u noqotaa la arkaa laakiin kuma uusan dhihin ru'yadaa xugun sharciga ee sababay u noqon kartaa sababna waxay u noqon kartaa markii sharcigu degaayey markii sharcigu degaayey haddii qof ru'yoodo inay xukun sharciga u noqotaa sabaa dhici karta oo maxaa ka mid a adinkaba adinka cabdullaahi bnu zayd ibn cabdirabiyaa ku ru'yooday nabigu u sheegay nabigaa taqriiriyey taqriirkaas ayuu adinku sharci ku noqday taqriirkaasuu ku noqday marka waktigii waxyigu degayo nabigu noolaa waxaa dhici karta inta qof ru'yoodo ru'yadaas xukun sharciga inuu ka rasiyo waxaa ka mid a middaan fiir kanaa ka midaba oo saxaabigan dufayl waa ru'yooday waxaana sabab u noqday xukun sharci oo waa maxay inay xaaraam tahay in la yidhahdo maasha allah washid xukun sharciga weeye in la yidhahdo waa xaaraam waa xukun sharci ru'yadiisaa sabab noqotay laakiin ru'yada xukunka lagama qaadan ogow nabigaa laga qaado sala allahu calayh adinka fiiri cabdullahi ibnu sayd lagama qaado nabigaa laga qaado taqriirkii uu taqriiriyey marka markii nabigu noolaa weeye marka ru'yadu ay sabab u noqon karto xugun sharci iyadoo xugun laga qaadan maayo laakiin sababay noqon karto amaa bacda nebiyi sabab waxaa sama noqon karto xugun sharciga in la jideeyo sabab noqon karto xale sharcigii waa dhammaystirma bacda nebiy waxba la jideey marka hadday ru'yadu ru'ya nabi tahay haddii xugun waaba laga qaataa hadday qof saalixa ru'yadiis tahay fii zamanilwaxyi waktigii waxyigu degaayay waxaa dhici karta inay sabab u noqoto xugun sharciga in la jideeyo amaa bacda mawti nabiyi sal allahu calayh wasalam xataa sabab uma noqon karto xugun sharci in la jiday maxaa yeele xugun sharciya bacda nabiyi maba la jiday karaba oo sharcigii sii khilaafsan sharcigii waa kaamil noqon sharcigii nabigoo jooguu kaamil noqdo alyawma akmaltu lakum diinakum baabun haadaan midkaanu baabu waa baab man saba dahra qofkii waktiga cayaa faqad aadalaaha alluu dhibo afla gaardeeyey baabun haadaa midkaanu baabun waa baab man saba dahra qofkii zamanka caaya waqtiga qofka caaya faqad aada allah allahu dhiba zamanka qofkii caaya waa xaaraan qadcana zamanka in la caayo waxaa jiri jiray niman gaalaa oo la dhihi jiray duhriya oo dhacdooyinka u tiiriya zamanka waxa abaaraha zamankaa keenay leeyihi colaaday zamanka dadka ee zamankaa dilay waxaa jiray mushrikiinulcarab oo ayaguna waafaqay arintaas oo bacfiga diididiisa ku waafaqay bacfiga inay diidaan in lay soo bixina ayaguna waa jiray marka sidaas darteeda waxaa xaaraan ah dhacdooyinka in zamanka loo tiriyo gaaladaas oo duhriyada dhacdooyinka zamanka u tiri jiray waxyaalaha dhaca qofka dhimana dhibaatooyinka dhaca zamankay u tiiri jireen mushrikiinu mushrikiinucarabkuna waxay ku waafaqeen inaan bacfi jirin ay ku waafaqeen bacfi inuusan jirin falaasifada gobolka midu ayaga laftirkoodu waxay ku waafaqeen bilow addoommadu ay soo bilowdaan iyo dhammaad ay dhammaadaan midna ma jiro oo waxay leeyiin waxaa jira nimankaas oo falaasifada kafarada waxaa la yidhahda soddon iyo lix guuraa jirtay leeyihin soddon iyo lix guura qof kasta soddon iyo lix kun oo sano marka la joogo sidiisii kusoo laabana ah. dacdigan marka soddon iyo lix kun oo sano la joogo sidaanaad kusoo laaba helin ah. sidaadaanad u joogi halkaanaad taagnaane intaas unbaad maqnaane saasaa la iskaga da ee bilow iyo dhammaad ma jiro ah. mar kastoo soddon iyo lix kun oo sano la joogo markii la joogo shay walbaa sidiisuu kusoo laabana adi ah. halkaan fadhina subaxdaas oo darsi ku dhageysay ah. soddon iyo lix kun oo sano kadib marka la gaaro saasay leeyihi waa balaar soomaalida qaybay ka soo qaataan hadalkaas baatilka oo waxay leeyihiin iyagu soddon iyo lix kun ka dhigmaayo soddon iyo lix sano biswa soddon iyo lix sano sano walba sideedii ku laadahay kuleeyihi sanadii abaar aheed soddon iyo lix sano hadday abaar aheed marka soddon iyo lix sano la joogo abaartii noqon hadday barwaaqe aheed iyo roobkii soddon iyo lix sano marka la joogo barwaaqadiiay noqonaya kuleeyi soddon iyo lix guura yidhahdaan waan yaqaan halkaasay ka qaatay nabig waa dalaal wax iska daba wareegaa lama arkay maamul rabbi oo iska socda way arrinkaas maanaa la dhammaana soo laaba meedi inaad halkaan kusoo laabato subax kale waa say u tagtay subaxdaan marka nimankaas iyo wixii dariiqaas maroo dhan aan la hudinaya marka halkaas waxaad ogaanaya in zamanka qofka u tiirina dhacdooyinka wuxuusan aaminsanayn ilahay inuu koonka maamula ah, saas darteed abaarta colaada in waktigu keenayo u hayo qofka dhimana habeenkii maalinkaa dulmara dulmara waa dhimana waxaa dalaal ah marka in loo tiiriyo zamanka dhacdooyinka waxaa dalaal ah in zamanka la hayo oo la yidhahdo abaar xunaa na hesho dayrtii xumeed diraacdii xumeed jidaal xunaa nagu fadhiista waa dhihi kartaa diraac kululaa jirta ama abaar kululaa jirta waa dhihi karta laakin ayada inaad xumaanta u tiirido ood ayada eedaydo waa dalaal caydaasuna allahay ku dhece ila cidda wax maamule waa allah abaarta colaada cudurka axadka keena maamula waa allah haddaad marka xumaanta u tiirido zamankana waaba gaalnimo haddaad tidhaahdo allaha maamulka keena aadna caydana zamankiina caydu waxay ku dhacayda waa allah waa laba dalaal labadood waa laba dalaal marka yaa la caayin sanadka baabun haadaan midkaanu baabun waa baab man saba dahra qofka zamanka caayaa faqad aad allah allahu dhibay allahu dhibay waa allahu afla gaadeeyo caayay wa ee ilahay dhibaato lama gaarsiin karo wa qawlullah iyo ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sara ilaah uu yidhi wa qaaluu gaaladii waxay yidhaahdeen maa hiya xayaatu ma jirto hiyada nolola loo celina sideeda nolol ma jirto ilaa xayaatuna nolosheenaan addunya ee dhow maahane waa gaaladii duhriyada mushrikiintii waxay leeyihiin xayaato aakhira ma jirto sideeda nolol waa midda adduumis mid ka dambaydo inta la dhinto aakhira lasoo noolaana ma jirto ay maa hiya xayaatu ma jirto ilaa xayaatuna nolosheenna adduunya ee dhow ma ahane namuutu waa dhimanaynaa wanaxya waana noolaanayna maxay ula jeedaan yamuutu bacdunaa wayaxya bacduna gabalaa dhimanaa gabalaa noolaana macnaha qaaraa dhimanaa caruurtoodia noolaanaya haddana kuwaasaa dhimanayaan caruurtoodia noolaanaya saasaa lagu socahinay ee dhammaad ma jiro ulama jeedaan namuutu haddaan dhimanaynaa wanaxya markaas hadhow soo noolaanayna lasoo bixina ee taas waa miday diidayeen ee macnaheeda waxaa leedaha namuutu e yamuutu kibaaruna kuweena waaweynaa dhimanayaan wanaxya wayaxyaa siqaaruna kuweena yaryaron dhalmayna waa noolaanaya saasuu adduunka ku socahinay saasuu adduunka ku socona wamaa yuhlikuna manana halaagayo ilaa dahru zamanka maahane wax dilaya malaha l nafta naga qaadayda waa zaman habeenkii maalinkaa ku dul maraan waa bolol markaasoo dhiman bololaad iska noqona saasay l marka halkaas fiiri wamaa yuhlikuna ila dahru markay yidhaahdeen ilaah muxuu yidhi ilahay ma u sugay mise waa ku inkiray ilahay waa ku inkiray ilah wuxu yidhi wamaa lahum gaaladaas uma sugnaan bidaalika hadalkaas ay ku hadlayaan oo ah nololu jirto ilaa midda adduun maahane waxana dilaana waa zamanka hadalkaas ay ku hadleen min cilmin wax aqoona uguma sugnaan waa jahl wamaa lahum gaaladaas uma sugnaan bidaalika hadalkaas min cilmin wax aqoon ah in hum ma ahanin ayagu ilaa yadumuuna kuwa wax iska malayna iska mala awaala waa dad un wahmi iyo mal awaal iskaga hadla dhanigana maanta waxaa loola jeedaa wahmi ah, mala awaala iskala hadlayaan maahane malawaala iskaga hadlayaane maahan dad cilmi ku hadla halkaas waxaa ka caddaatay dahrigu laysa sman min asmaa illah magac magacyaalka ilaahay ka mida maaha ah, addahru laysa sman min asmaa illah magac magacyaalka ilaahay ka mida maaha inuusan ahayn ku tusaa had cid kale na dili maydee dahrigaa na dilah haduu yidhaahdeen magac ilaahay yahay waxay ahaa dad ilaahay qiray oo yidhi ilaahay keliyaha na dila saasay noqo ilaahay kuma inkireen marka ma dhihin inuu ma lahum bihi min cilmin ma dhihin ma lahum bidalika min cilmin ilahay ma dhihin wamaa lahum bidalika min cilmin ilaahay ma dhihin haddii dahrigu noqo magac ilaahay laakiin dahrigu magac ilaahay maaha taas ku garo fi صaxiixi صaxiixa waxaa ku sugan xadiidka صaxiixa bukhari muslim aa wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy nabiga inuu ka wariyey sala اllahu alيyه wasalam qaala nabi wuxuu yidhi qaala allahu yudiinii waa idhibaa ibnu aadam waa aflagaadayna banu aadamkii aniga aflagaadayna yasubu dahra zamanku caaya zamanku caaya guxun baa nahel dayr xun abaar xunaa nagu fariisatay abaartii xumeed arbacadii ku fariisatay xoolihii zab arbacadii ku fariisatay aduu waxay ka sheegayaan hadba magacay u bixinayan markaas ilahin ayadaa baabiiday arbacadii aa ku fariisatay abaartii xuntaheed daynxumaagi dayrta xumeed oo dhibaatada noo geysatay waxay caayayeen zamanka waxa maamulka wadaana waa allah idan marka caynu waxay ku dhacayda waa allah qofkaas wuxuu caayay waa allah allahu caay marka waa gaalnimo ilahay in la caaya yudiinii waa dhibaa ibnu aadam yasubu dahra zamanku caaya wa ana dahru aniguna zamanka midka maamulayaan ma ahan adahru ismu min asmaa illah adahru waxaa kuu fasiraa uqallibu waan gedgediyaa alleyla habeenka iyo wanahara maalinka anaa gedgedina habeenaan tega habeenaan tegsiina maalinaan keena sanadaan roob ka dhiga sanad abaaraan ka dhiga sanad waxaan ka dhiga mid oo caafimaad badan oo barako badan sanadna dhibaato iyo xanuuno anaa gedgedinaya fiiriya marka adahru waxaa kuu fasiraa nabiga hadalkiisa uqallibu leyla wanahaar wa ana aniga addahru muqallibu dahri midka zamanka gedgedinayaan zamanka midka gedgedinayaan uqallibu leyla wanahaara habeenkii maalinkaan gedgediya wa fii riwaayati waxaa ku sugan laa tasubuha caayinina addahra zamanka fa in allaha allah huwa dahru waa midka zamanka gedgedina muqallibu leyli wanahaari marka ibnulxasmiyaa ku qaldamay oo yidhi adahru waa ismu min asmaa illahi alxusnaa isagoo xadiidkan ka qaatay laakiin culimmada ahlu sunna waljamaaca jamaahiirtooda sidaa imaam shaafici abu cubayd iyo kayrkoodba waxay yidhaahdeen ma ahan isim oo min asmaa illaahi waana sidaasabka fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan alula masalada ugu horeyda annahyu waa in la iska reebay can sabbi dahri zamanka in la caayo waa la iska reebay haddii qofka ula jeedo zamanka laftirkiisa wax maamula waa gaalnimadii ugu dambeeyey haddii uu leeyahay allaha wax maamulaya zamankiina uu caayo haddee cidda maamulka wada ayaa caydu gaari markaa ilahay in la caayana waa gaalnimo marka gaalnimaa ka laasimayda hadalka waa hadal khatara marka aaniyatu masalada labaydaa tasmiyatu caydaas waa in lagu magacaabay adan dhibid lilahi ilahi la dhibid aflagaada ilaahay la aflagaadi wey in zamanka la caya waa in aad dadka lagu sheega khaasatan dadka remiga la gaarsiiyo la yihahdo dayrxumaa ha isku dhihnina laakiin fiiri haddii qofku sifeeyo zamanka cayma halmaada qofku waa dhigi karaa alala abaar adag aa dadkan ku dhacday abaar adagaa nagu dhacday waa dhigi karo markaas wuxuu tilmaamaa dhibka jira ee cayma dayrtaan roobkii waa waa weynay guugan roobku waa yaraaday zamankii uu tilmaamay qofkaas wax ma caayo waa saxan yahi waa saxan yahi qofkaas ah, abaar adag aa ah, ku dhacday xoolahan jidaal adagaa dhacay xanuun adagaa dhacay wax dhibaata ma cayda wey waxa xaaraamka oo la diida cayda ahalithatu masalada saddexayda ata'amulu waa in la fiirfiiriyo fii qawlihi nabiga qowlkiisa uu yidhi fa in allah huwa dahru aada looga fiirsa ayaa lagu degdegay fain allah wada macnaheedu waxay tahay uqalib leyla wanahaar daasa lagu fasira oo nabigu ka dabamariy addahru maaha ismun min asmaa araabicatu masalada afrayda annahu sabigii annahu sabbigu qad yakuunu inuu ahaadaan la saban cayn walow lam yaqsidhu yuusan bacayda ula qasin biqalbihi qofku yuusan qalbigiisa ula qasin inuu cayo laakiin cayuu noqona haddaa zamanka cayo daa tirada diraac xun oo aada u shar badan aan heshay oo musiibe lagu riday cay aad ilaahay caday noqonaysa aduu haba u qasin aan ilaahay cay adoon u qasin ayay noqonaysa sababtoo ah cidda maamulkan keenayda afcaashan samaynay waa allah fa innahu sabbigaas qad yakun inuu hadaal arkaa saban cay walow lam yaqsidu sabbigaas yuusanba ula qasin qofku biqalbihi qalbigiisa baabu tasami haadaa midkaanu baabu tasami ismagacaabidda baabkeedu weeye biqaadi lqudaad qaadiyaalka qaadigooda laysku magacaabo iyo wanahwi xilamida baabkan wuxuu ka hadlaa xukunka ay leedahay qofku inuu isku magacaabo qaadi lqudaad qaadiyaalka la xukmida dhammaan qaadigoodii melikul amlaak boqorada boqorkoodii shaahan shaah madaxweyneyaalka madaxweyne ugu sarreeyey waxaas inuu qofku isku magacaabo lama ogol sababto a ah waxay tusaydaa tacaadud isweynaynay tusayda weynayn allaal marka nuuc shirkigaha ka muuqana lama ogol lama ogola isweynaynaa ku jira ah, isweynaynaa ku jira lama ogola baabu tasami haadaan midkaanu baabu tasami ismagacaabidda baabkeedu way biqaadi lqudaad qaadiyaalkao dhan qaadigooda la isku magacaabo iyo wanaxwi laakiin waxaa la yidhi qaadi qudaati misra ama qaaiu daafi somaali ayadoo waa banaanta in kastoo laga fiican yahay ah, haddii loo tiiriyo gobol gaara hal gobolaa loo tiiriyo sida soomaali oo kale sida masar oo kale sida sacuudi oo kale sida yaman oo kale sida sudan oo kale markaasoo kale sheekh maxamed saali uthaymiin wuxuu le qol mufiidka waa banaanta taas waase laga fiican yahay sababtoo aadde ah ilaahay laguma qaydo gobol asaga ah, meliklamlaak boqoradoo dhan boqorkoodii wey mutlaqan isagu marka maadaama la qayday qaydidaasa waxay tusaydaa weynayn inaysan arrintu ahayn saasuu leey fi صaxiixi صaxiixa waxaa ku sugan xadiiثu marwiyun can abi hurayrata xadiid abu hurayre laga wariyey bukhaari muslim weliba xadiid ku sugan yahay fi صaxiix xadiid صaxiixa uu ku sugan yahay xadiidka almarwiyi laga wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga uu ka wariyey qaala nabigu inuu yidhi ina akhna casmi magaca ugu liidnaanta badan magaca ugu liidnaanta badan oo ugu hooseeya cindallahi alla agtiisa rajulun waa qof tasamaa isku magacaabay medical alamlaak boqoryaalka boqorkoodii laa maalika mid wax milkiya xaqiiq ahaan ma jiro ila allah allah maaha ina aknaca aknaca waa awdaca waa midka ugu hooseeya ugu liita wey ina aknaca smin magaca ugu liitaa cindallahi alla rajulu waa qof tasamaa isku magacaabay melika alamlaak boqoryaalka boqorkooda laa maalika mid wax milkiyaa ma jiro ila allahu allah maahan axadka milkiga dhan iska ee wax milkiyaa maalikulmulki duljalaali walikraam waa allah allah wey marka isweynaynaad ku jirta isweynayntan allah iska saas darteeda nuuc shirkigaha ku jira qaala sufyaan sufyaan ibnu cuyayna wey qaala sufyaan sufyaan ibnu cuyayna wuxuu yidhi wadaalikaasu milu shaahanshaah kaasoo kale wey shaahanshaah waa cajami ah, waa magax cajabiya cajabi ah oon carabi ahayn marka luqada cabeed wuxuu noqonaa melik alamlaak madaxweyneyaalka madaxweynahoodii saasuu noqona marka waa la mid wey cajabigaa la bixi jiray wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa aqyadu rajulin qofka loogu carab badan yahay cala llahi alla korkiisa yowma alqiyaamati wa aqbadhu qofka ugu liibta rajulun tasamaa malika alamlaah qofka loogu carab badan yahay carada ilaahay ku dhacaydo ugu liidnaanta badan maalinka qiyaamaha waa qof isku magacaabay boqorada boqorkoodii kaas weeyaan qowluu yidhi aqnac yacni awdaca midka ugu liita weeye fiihi filbaabi baabka masaa-ilu masalooyinaa alula maslada ugu horayda annahyu waa in la iska reebay can itasami in laysku magacaabo bimeliki lamlaak boqorada boqorkoodii athaaniyatu masalada labayda ana maa shay fii macnaahu magacaan ku macnaa sida shaahanshaah miluhu asagu la mid yahay oo waa xaaraan kamaa qaala sufyaan sufyaan ibn cuyayna siduu yidhi athaalifatu masalada saddexayda atafadulu waa in la garto litaqliidi adadkaynta la adadkayfiyahaeda magaca waa in la adkeeyo naxwi lamida waxaa loo adadkaynaa waxaa ku jira tacaadum iyo isweynayn aa ku jira marka waa in la ilaaliyo maca alqadci ayadoo la goynaa biana alqalba qalbigu lam yaqsid uma qasdin macnaahu macnihiisa weliba waxaa la og yahay qofka marka la boqorada boqorkoodii loolama jeedo un boqorada adduunka oo dhama asaga hoos yimaado ila qof saasa ma jireen mogt ah, ee xoogaa waa boqor sareeya un loola jeeda wa wamaca daalika lama ogola haddana ma la ogola ma la ogola ayadoo e macnihiisii dhabtaa qalbi u jeedin haddana lamaba ogola magacaas lala baro alraabicatu masalada afrayda atafaduru waa in la garto ana haadaa mancigan diididaan la diida liijlaalilahi waa la weynayn la weynana darteed subxaana allah nastaari ilaahay baa weynan iskale dhammaantiis waxaa la diidaa cid kale inay weynan sheegato inay cid kale weynan sheegato aa la diidaa alraabicatu masalada afrayda atafaduru waa in la garto ana haadaa mancigaan liijlaalillaah waa allah weynayn la weynayna subxaana isaga dhistaan baabu ixtiraami asmaaillaahi tacaala ilaahay magacyaalkiisa in la ixtiraamo baabkii ka hadlaayey iyo wa taqyiiri ismi magac in la bedelo liajli dalika ixtiraamka dartiis loo bedelo haadaa maxalu maal meeshaana waa meeshii looga hadlaayey meeshaana waa meeshii looga hadlaayey baabu ixtiraami asmaa illaah allah magacyaalkiisa in la xurmeeyo tacaala allah waa sareeyaahe iyo waa taqyiir ismin magac in la bedelo lijli daalika ixtiraamkaas dartiisa hada maxali baalkan wuxuu ka hadlayaa magacyaalka ilaahay in la ixtiraamo qofkana magac oo laga fahmayo magacii allah inuu u eg yahay uusan la bixin uusan la bixin saas darteeda magacyaalka waxa uu fadli badan magaca ilaahay inuu addoon u tahay tusayo sida cabdullaahi iyo cabdiraxmaan ilaa macnihiisa magacaas wuxuu tusaa inaad addoon alle tahay midka isweynayntana waa tii la diido hadda soo ogaana waa magaca ugu liita magacyada magaca isweynaynta melikamlaaq iyo shaahanshaah waa magaca ugu liita addoon hadduu kor isku qaado ilaaha dulleeyey marka magaca waxaa ugu liita midka isweynayntu ka muuqato inaad la baxdo magacna waxaa ugu fiican midka ay ka muuqato addoon ilahay inaad inaad la baxdo sida cabdullaahi iyo cabdiraxmaan aa ugu fadli badan can abi shurayx abi shurayx huwayrid ibnu camar waxaa laga wariyey yooma fatxi maka ayuu islaamay yooma fatxi maka ayuu islaamay abi shurayx khuwayrid ibnu camar ala dhihi jira magaciisa can abi shurayx anahu abi shurayx kaana wuxuu ahaa yuknaa in looga kinaayoodo abalxakam abalxakam ala dhihi jira alxakamna waa ismu min asmaa illah abalxakam marka isagoo alxakam iskuma bixin abalxakam uu isku baxay faqaala lahu nabiyu nabigaa ku yidhi sal allahu calay wasalam in allaha allah huwa alxakam asagaa wax kala xukmiya wayley xaggiisaan alxukm xukunka u laabtaa nabigu wuxuu ku yidhi sal allahu calay wasalam allah ayaa xakamaho wax kala xukmiya adduunka asagaa wax kala xukmiya oo in alxukmu ilaa lilah xukun allah iska leh isagaa wax xalaaleeya wax xarima adduunka sharci dejin alla keligiisa xaq u leh aakhirana addoommada isagaa kala xukmiya oo qofna ku xukmiya cadligiisa oo cadaabka ku geliya qofna fadligiisa inta ku xukmiya janno ku geliya marka xukunka adduun iyo aakhirada allah iskale nabigu wuxuu ku yidhi in allah allah huwa alxakam isagaa wax kala xukmiya fi dunya waalaakhira adduunkana isagaa wax xukmiya oo xalaal iyo xaaraam isagaa sharciyey kar cid kale ma sharciye karo aakhirana isaga addoommadiisa kala xugmiya wailayhi alle xaggiisa kaliya alxukmu xukunku ahaado wamaa khtalaftum fiihi min shay faxukmu ila allah fain tanaasactum fii shay faruduuhu ila allahi warasuul in kuntum tuuminuuna billahi walyawmi alaakhir dalika khayru waxsanu tawiila marka xukunka alle xaggiisa loo celiya marka magacan sababtii loogu baxshuu sheegay faqaala wuxuu yidhi ina qawmii qowmkayga ida khtalafuu hadday iskhilaafaan fii shayin shay isku khilaafaan atowni waa ii imaa jireen sababta magacaan laigu baxshay alxakam kii dadka kala saari jiray faxakamtu baynahum markaasaan kala saari jiray faradiya waa raalli noqon jiray kilal fariqayni labada qaybood muslixu ahaa dadku islaaxi jiray muslixu ahaa marka isku qabtaan isku imaana markaas wuxuu aniga waxaan ku dhihi lahaa adiga sidaan yeel adna sidaan yeel war raalli ma ku tihiin raalliyaan ku nahay kaasay ku kala baxay saasna maxaa la yidhahdaa sulxiyaa la yidhahdaa sulxiguna waa bannaanyi Ah, sulxigu laakiin ilzaam ma laha ah, adiga waxaan kugu xugmay intaas ken ah, shan milyanoo xaalaan kugu xugmay hadaad diido mujrimaad ma ahan islaax kaasu islaaxa ilzaam kuma jiro qofka in wax lagu laazimiya kuma jiro in la yidhaha saas yeel adna saas yeel haye raalli ma ku tihin saas raalliyaan ku ahay hadday yidhahdaan waa islaax sharcigana aysan khilaafsanayn sharcigana waa inuusan khilaafsanayn hmm. wax sharciga khilaafsan islaax maan waa fasaad wixii labada qolo mid lagu laasimena xuguna la haa harci lamaba islaax lamaba yidhaho xuguna la yidhaha marka ninkaan waxbuu islaaxi jir waxbuu islaaxi jir labada qof waxay raalli ku kugu jiraban jir ah, labada qolo waxay raalli ku uu ku islaaxi jir ku islaaxi jir marka waa inuu shaygaan marka labada qof inay raalli ku noqoto wuxuu yidhi ina qawmi idaa اkhtalafuu hadday iskhilaafaan fii shayin shay atowni waa iimaa jireen faxakamtu baynan waa kala xukmin jireen faradiya waa raalli noqon jiray kilaal fariqayn labada kooxood mid kastoo ka mid a ah. faqaala nabig wuxuu yidhi maa shay weyn a axsana wanaajiyey haadaa camalkan war camal fiicanaad qaba fiiri islaax waa fiican war camal fiican badan wey maa shay weyn a axsana mid wanaagsan ka dhigay haadaa camalkan aad qabato dadku markay iskhilaafaan inaad heshiisiido laakiin labadaas shardi waa inaad dadku waa inay raalli noqdaan oodan adigu ku qasbin oodan ku ilsaamin tan labaadna waa inuusan sharciga khilaafin daad qofka xukun ku xugmaado tiro waajibayd ugu tahay sidaas waxaan alla ku waajibin islaax maa laba qabiilo isbaabidood kusoo dhex barta waar maxaa dhexdiina ka dhacay konton iyo toddobay naga dileen daysan meel noo saarin wallaan dhiigu joogsan idinkana siddeetan iyo shanay naga dileen dheeraadka haddaysan nasin dhiigu joogsan maa markaasaa tihi konton iyo toddoba iyo konton toddoba gambis weeye taas waxbaha ka soo qaadi waa laisla tuura ay inta dheeraadka ha laga macaamilo xugun ilaahay ma waa maalka agoontaa la baabiina soo ma jeedin waxaa aakhira maxkamadda lagugu soo taagi doonaa ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii buduunihim naaran wasayaslowna saciira konton iyo toddobadaas dhaxalay ahaayeen maalinta qiyaamaha adaa cunayn maalkaas ilaa ina aladiina ya'kuluuna macnaheedu maaha qofka baba afka ka cuna ee waa qof kastoo maalka agoonta seejiye to aduu maadan lahayn hebel hebel halaala tuuro hebel hebel halaala tuuro aduu ma ku taliday maalinka qiyaamaha dadkii dhaxalkaas lahaa meesha ka heli lagaa raba ilaahay saxiiru kuu ballan qaaday markaasaad adma sheegana inaad muslix tahay islaax maaha hebel iyo hebel ha la tuuro waa fasaad qof kastoo muslim oo dhintay dhaxalkiisa dadaa iskale dad waa jiraan ha dagaal ku dhinto oon waxba laga soo qaaday yaa waayo waa dagaalada ta'wiilka ah, ee dagaalada qabaailka maaha dagaalka ta'wiilka ku yimaada tawiilka waa maxay qola ahlulxaq isku arkaya maala dawladdii muslimkay ku fallaagoobayan dawladdiina waxay u aragtaa dawladdii islaamigeed ay tahay in la dagaalma waxa ka dhex dhacay dadka ku dhex dhintay waxba lagama soo qaba hayla kuwan waxay u arkayaan inuu mufsid iyo madaxweynaha oy suulinayaan madaxweynahan wuxuu arkay inay mufsidiin yihiin carab ahlu shar oo uu amnigii sugayo uu wanaag ka shaqaynayo oo uu xaq u leeyahay inuu ka hortago dadka ku dhintay diyo lagama maro laakiin qabaailku ahlu tawiil maa qof kasta waa ogyahy oo qabaailka ka mid ah inay baadil waxaan waxay isku dilayeen sidaas darteeda hal qof lama tuuri karo hal qof lama tuuri karo daa tiraa isla tuuro waa fasaad fi lard fasaad fi lardi hadhowna barri qiyaame aayaddaana ku maxkamadaysanta ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira naarta saciiruu gelaya dadka agoonta maalkooda baabi'iya seejiye qof kastoo seejiye ka hadle aayadda maanaa cunay hadhihi aayadda tafsiirkeeda ku laabo yakuluuna yutlifuuna way macnaheedu waa qof kastoo agoonka maalu lahaa seejiye xoogaaga ku seeji codkaaga ku seeji waa baaba see qof muslima dhintay dhiiggii sahuudi uga dhigtay subxaan allah ma qof muslima dhiiggii sahuudi ku noqda marka waa arrin khatar iska ilaali faxakamtu baynahum dhexdooda kale xukmiyey faratiya raadiya noqdeen kila lfariqayni faqaala nabi wuxuu yihi maa shay weyna axsana mid wanaag wanaagsan ka dhigay heeda camalkan famaa laka maxaa kuu sugnaaday min alwaladi xagga caruur caruur maxaad dhashay qaala wuxuu yidhi shurayk wiil laydhahan dhalay qaalada waxaa iskale saxaabigii khuwaylid ibnu camr oo dadka islaaxi jiray qaala khuwaylida wuxuu yidhi waxaa ii sugnaaday shurayk wiil la yidhaah iyo wa muslim wiil la yidhaah iyo wa cabdullaahi wiil la yidhaah qaala nabig wuxuu faman akbarhum yaa ugu weyn qultu waxaan yidhi shurayx aa ugu weyn qaala nabig wuxuu anta abu shurayx aad khalaas abalxakma dhiine abaa shurayx a lagu bixiyo khalaas magacaas waa la bedela magacii weynay ilaahay la weynayna darteeda loo bedelo ilaa alla alxakam ahaaya waa la bedelay magacyada la bedelaana waa magacyada qofka nool qof dhinta magaciisa lama bedelo si kastuu baai u yahay awowga magac kaldan hadduu aha uuna dhintay lama bedelo fiiriya nabiga awowgiis cabdullaahi ibna cabdilmualib a cabdulmualib hadda qof in loo waa xaaraan noo soo socda baabkeeda laakiin lama bedelin kii dhinta bal nabi wuxuu dhihi jiray ana bnu cabdilmualib anugu ina cabdilmualib a marka qofka dhintay magaciisu ama saxaaba ama qaladahayo lama bedelo ilaa waa wax laga sheekaynayo tegey laakiin qofka nool wey qofka magaciisa la bedela ah, kaas waaba tegey xaa la bedela qof dhintaad magac u ah, ana bnu cabdilmualib buu nabigu allahu alayh mana banaana hadda qof in loo bixiyo cabdilmualib oo maxaa diida cabdi haddii la yidhaahdo in laga daba mariyo waxaan magac allahay ma banaano ilaa waxay noqonaydaa inaad addoon uga dhigtay ilahay qaybkiisa cabdi haddaad tihi magaca alle ka dabamari cabdulaahi cabduraxmaan cabdulqaadir cabduraxiim waa inaad magac ilahay ka dabamarida lama ogolo maga kale inaad ka dabamari ah. magac ilaahay kaliyaad laga dabamari kara rawahu abda-uda wariy waqayru fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan baabkan masalooyina ku sugan alula masalada ugu horaydaa ixtiraamu asmaa ilahi magacyaalka waa in la magacyaalka ilaahay in la xurmeeyo oo la ixtiraamo iyo wa sifaati ilaahay sifaadiisa walow lam yaqsid qofku yuusanba uqasin macnaahu magacan inuu kii alle ku shabaha yuusanba uqasin oo magac mujaradaba ah ha ahaado laakiin xurmayn la xurmaynaa aa la rabaa in laiskaga ilaaliyo aaniyatu masalada la hahaa taqyiiru ismi waa magac in la bedelo lijli daalika xurmayntaa darteed ninkaas abalxakama ah laga bedelay abalshureyxa loo baxsho waana xurmayn magac ilahay xurmayna darteed aaliatu masalada saddexayd ah ikhtiyaaru akbar abnaai wiilasha kan ugu weyn waa in loo doorto lilkunya haddii kunya aada la baxaydo wiilashaada midka ugu weyn magaciisa aa loo doorta wiilashaada midka ugu weyn magaciisa aa loo doorta baabu man haadaan midkaanu baabu man qofkii baabka ka hadlaayay wey hazala ku jees jeesoo ku caycayaaray shaygoo fii dhexdiisa dikrullah magacii dikrullah ilaahay xuskiisu ku sugan yahay aw ilqur'aani qur'aanka xuskiisu ku sugan yahay aw irasuuli rasuulka xuskiisu ku sugan yahay baabu iyo manta isku idaafe mantana mawsuula ka dhigo baabu man qofkii baabkiisi haada maxalu ah, baabkan wuxuu ka hadlaa qofkii hazala ku dheeldheelay oo ku caycayaaray bishayin shay shaygoo fiihi shayga dhexdiisa dikrullah xuska ilaahay ku sugan yahay aw ilqur'aani qur'aan ku sugan yahay aw irasuuli ama rasuul ku sugan yahay macnaha fiihi dikru lqur'aaniya ku sugan aw ilqur'aani ow dikrulqur'aaniya ku sugan aw irasuuli ow dikru rasuuli rasuulka xuskiisaa ku sugan icraab kale haadaa midkaanu baabun waa baab man hazala qofkii ku dheeldheela bishayin shay shaygoo fii dhexdiisa dikrullaah ilaahay xuskiisu ku sugan yahay aw ilqur'aani ama qur'aanka xuskiisu ku sugan yahay aw irasuuli ama rasuulka xuskiisu ku sugan yahay faqad kafara waa gaaloobay mantaa shardiyaan ka dhigna markaas jawaabaa loo soo qadara labadaas axaabaa bannaan iyo wa qowlullahi ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi walain sa'altahum haddaad weydiido layaquulunna waxay leeyihiin oo leeyihiin innamaa wax kale maahan kunnaa waxaan ahayn nakuudu kuwa iska dabaalana hadalka dhexdiisa oo wanalcabu iska caycayaara aan ahayn qul abillaah waxaa tidha ma allaah wa aayaatii iyo aayaadkiisa wa rasuulii iyo rasuulkiisa aad kuntum ahaateen tastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa ku caycayaaraa laa ta'tadiruu ha cudur daarannina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinni ka gadaal baabkan wuxuu ka hadlaa qofkii caaya ama afla gaadeeye allah ama qur-aanka ama rasuulka baabkaana ka hadla qofka caaya allah rasuulka diinta malaa'igta qofkaas waa gaal hadduu awal muslim ahaa jiray markaasuu gaaloobay weliba waa gaalada nuuxa ugu xun oo laydhaha murtadiinta waa gaal murtada gaalkaas gaalkaasu yahuudda waa ka liibta waa ka gaalnimo badanya kiristaankana waa ka gaalnimo badanya qofka ilaahay caayo ama rasuulka caayo ama diinta caayo ama malaa'igta caaya waa gaal waa gaal gaalkaasoo yahuudda iyo kiristaanka ka gaalnimo badan sababta yahuudda iyo kiristaanku waa gaale asal saas darteeda haddaysan muslimiinta la dagaalan waxaa bannaan inay muslimiinta ku hoos noolaadaan oo heshiis lala galo laakiin qofka ilaah iyo rasuul caaya ma banaana in la nabadgeliyo ee waajib waxaa ku ah imaamka muslimiinta iyo dawladda muslimkaa inay soo qabtaan oo yidhahdaan toobad keen hadduu toobad keeno isagoo ilaah iyo rasuul caayay ama diinta caayay waa la kala qaada qofkii ilaahay caayo toobad keena waa la sii dayna qofkii diinta caayayna waa la sii dayna hadduu toobad keeno qofkii rasuulka caayay mar walba waa la dila isaga sibna lagu dayma sibnaba lagu dayma kaas so uma jeedin hadduu toobad keenidid oo yidhaahdaan ma adiga ma waxa weya ku toobad keenaya haddaan cayaynaana hoorta halkaas looga goynaya waxaa dilaana waa imaamka muslimiinta ee qofba qofku arkaa dila maaha ilaa fawday noqay haddii kale markaad disho waxaad dishay inaciisihii reer waxa weya reer qansax adna waa lagu dila reer quracad islaamkuna ma amro saas islaamku saas ma amro haddaad disho ma ahan inaad gaal dishay lagu dhihima murtadkiiyuu dilay lagu dhihima ee xaa lagu leeyahy quraacad mushriga ansaxadi anaa ka ma amro marka shaksi shaksiga laisku laaga ma amro dawladda muslimkaa laga hadla inay qofkaas gaalka weyn hadduu awel gabar qabay muslimada waa ka furanta markaas caayay ka furanta ninkay rabto inay guursato xaaraanay kula joogtaa gabdhaha la joogta dadka diinta caaya ma qaban xaaraanay kula jooga masaajidana ma banaana marka dhintaa in la keeno oo janaasa lagu tuda gaal murtadi daad adoo ogaa isagoo caayaya hadhow masjidka keento amaama mas-uuliyaddaas adaa qaada gaal in lagu tukadaad ka shaqeyn maxkamadda ilahay saad uga badbaadi laha qof ilaahay caayaya rasuulka caayaya diinta caayaya hadhow inaad masjid keento oo tidhahdaa qofaa dhintay ha lagu tukado waa khaainaad see loogu tuka waa gaal murtadi Oh. marka dadka diinta aya waa kafaro waa gaalo wey gaalo wey aayadaana ka hadlay waana jiraan gaalada soomaalida waa ku jiraan dad soomaalido gaalaha jiro oo diinta caayo oh, waa jiraan dad gaala oo kafara oo diinta caayo soomaalia waa la arka oh, waa arka anu maalin mid arkay gaal diinta iyo allah iyo kulli u caayo duurkana soo meelku tuka ah markaasaan idhi ku tukada markaasuu yidhi aniga markaasa u tukada waxaa u tukada soo hadda saaka barqadi markaasuu yidhi midkaas iga xanaaji ka war ha waa toobad keene maaha anigu kaasa iga xanaajiyu kaasa iga xanaajiyu saasaan ku caayay haddana iska tukaa waktiyuu kaaga lumin ku waktiyuu kaaga lumin salaadu ka ansixi milaad soom toobad keento islaamto waa inaad islaamto gaal xaa salaadu ka ansixe ma ka ansaxay marka gaaladaas waa ku jiraan soomaalida waa lagu dhex adkaa marmar ilahay laguma badiye iyo wa qowlullah ilaahay qowlkiisa tacaala allah wuu sarreeyaahe ilaa uu yidhi walain sa'altom haddaad weydiida nabiga subano la yaquuluna waxay leeyihiin innaa anagu kunaa waxaan ahayn naquudu kuwa hadalka iska dhexgala fiir hadalkiisa anugu qasdi mayn la cayo qasad igama ahayn abal un aan iska dhex galay ehe wanalcab o iska cayaarayn qul abillaah ma allah wa aayaatihi aayaadkiisa wa rasuuli rasuulkiisa kuntum ahaateen tajtahziuna kuwa ku dheeldheela ku caycayaara laa tactadiruu ha cudur daaranina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinni ka gadaal hmm. can ibni cumar cabdillaahi ibni cumar wa muxamed ibni kacab wa zayd ibni aslama wa qataada waxa laga wariyey saddexda kale waa saddex taabici oo ah محمد بن كعب زيد بن أسلمة قتادة عبد الله بن عمرنا وسحابي وسحابي دخل واضح قال حديث بعض قبل كل حديث كيسا في بعض قبل كلا مركا مد والب حديث كيسا سي مستقل وشيغما ان قصدي يسجد وشيغا قصدي يسجد وشيغا انه شاميه قال الرجل منا وهو في قسوه تبوك ايات سبب نزول كيدينا لو شيغا ولا ان سالتم duulaankii tabuuq oo sanadii sagaalaad nabigu sala allahu calay wasalam uu gaalada ku duulay aanin wuxuu yidhi maa ra'aynaa ma anaan arag mila quraa'ina kuwa yagaan qur-aanka akriya oo kale haa haaulaa'i oo kuwaan ah argada kuwa ka weyna badan buduunan xagga caloolaha walaa akdaba kuwa ka been badan alsunan xagga carabyaalka walaa ajbana kuwa ka fulaysan cinda liqaa'i cadowga marka lala kulmo agteeda midaa wuxuu yidhi oo la socda nabigii sal lahu alay slam oo muslim markaas ka hor weliba muumin ma aha oo aan munaafiq ahayn ah, munaafiq maaha ah, aayadda caddayna munaafiq ma uusan ahayn ah, nin muslimoo muuminuu aha markaasuu gaaloobay fiiri wuxuu yidhi maa ra'aynaa ma aanaan arag mila quraa'ina qaariyaalkeennaan oo kale haaulaai oo kuwaan nabiga saxaabadiisu tilmaama nabiga iyo weliba culamadii saxaabadu tilmaama arqaba kuwa ka jacayl badan buduunan xagga caloosha macnaha kuwa ka calool weyn ula jeeda ha wax ka cunno jecel weligay maara u oo ka hunguri badan walaa akdaba wax ka been badanna ma arag alsunan xagga carabyaalka walaa ajbana wax ka furaysan ma arag cinda yacni wuxuu ula jeedaa saas u caaya rasuulallahi sala allahu calay wasalam iyo waa asxaab asxaabtiisii asxaabtii alquraa quraada ahaayeen quraaduna haddee culummadii ahayd ilaa waqtigii saxaabada iyo waqtigii salafka dadka waxaa ugu cilmiga badnaa dadka quraada ilaa qur-aanka macnihiisa yaqiinin kadib soo baxday musiibada ah quraa qur-aanka yaqaan laakiin aan oqoonin fiqigii oon qur-aanka macnihiisii oqon waa musiibo taas waxaa rabaa qofka qur-aanka macnihiisa inuu barto faqaala lahu awf ibnu maaliga wuxuu yidhi oo la joogo maqlayay kadabta beenaad sheegtay walaakinaka adiga munaafiqu uurka gaalaad la uqbiranna wallaahi waana u sheega rasuul allahi sala allahu alay slam qofka diinta ilaahay cadowga ku ah in lasoo sheegaa waa nusxi lilaahi walirasuuli ilahay rasuulkiisao loo naseexiye wa laakiin qof aan diin isagu cadow ku ahayn war xumaanuhu sheegay inaad qofka kale usheegtaa waa jaashuusnimo waana namaam jannada ilaahayna ma galo qofka dadka warka u kala qaada marka kala garo warka la qariyo iyo warka la sheego qofka ku hadlo warka cadowtooyada diineed waa in la sheego si looga digtoonaado laakiin qofka ku hadla qof war uu ka sheega xaaraan weyna u sheeg mar hadduu tandiin ku hayso waad foorxu leey ah, balaayo madax dheer wey leey haddii balaayo madax dheer kula daa tiraa namaam atay jannada ilahay geli mayso ilaa waa isku dirtay laakiin qofkaanu cadowtooyo diineed mar hadday tahay wixiisu waa nusci lilahi wali rasuul in la sheega ah, oo waxuu ka hadlaa qofka diinu ku haysta Ah, dadka muminiinta oo lahayta dad aragtana waa waajib inaad difaacdo si wejigaga naanta dhawaaqle looga difaaco fadahaba awf ayaa wuxuu u tegay ilaa rasuulilahi sala allahu alay wasalam liyukhbirahu si uu rasuulka ugu sheego fawajada qur'aana qur wuxuu ogaaday qad sabaq inuu kasoo hormaray intuu soo socday qur soo degay intuu soo socday nabigii waxyigaa kusoo degay qur-aankiyaa kasoo hormareen oo ninkii ka warramay fa waa yimi dalika rajulu ninkaas ilaa rasuulilahi rasuulka alla u yimi sala allahu calay wasalam walaal qadirtaxala uu guuray rasuulku isagoo rasuulku awal markii safka meelaa la degaye isagoo rartay oo guuray oo socda wa rakiba nabiguna uu koray naaqataw heshiisii faqaala ninkiiya wuxuu yihi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow inamaa wax kale maan kunnaa waxaan ahayn nakuudu kuwa iska dabala hadalkan iska dhex gelayna yidhi annaga xumaan iyo wax qalbiga nooga jira arrinku maahayn sheekaa nala gashay meesha sheeko war iska soo dhex galayu ahaa wanalcab wa iska dheeldheelayna waa iska cayaarayna wanataxadau waxaan sheekaysaynay xadiifo ragbi masaafirka sheekadooda sheekada dadka masaafirka ay wadada ku maraan ay ahayd arrintu ee arrin annaga niyad naga ah maahayn naqdacu waxaan ku goynaynay bii hadalkaas canaa xaggayna dariiqa waddadaan iskaga goynayna hoogaa waddadaan kusoo gaabinayna dhibaatada iyo safarka isku halmaansiinayna marka nagama ahayn daacad qaala bnu cumar cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi kaanii waaba anigoo anduru fiirina ilayhi ninkii mutacalliqan xaal uu yahay mid ku dhegan biniscati naaqati rasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam hashiisa hogaankeeda hogaanku saas ugu dhegan yahay hogaanka hasha uu saas ku dhaha rasuulka hallow waa iska cayaarayna uu ta hogaanka ku dhegan wa ina alxijaarata dhagxaantuna la waxay garaaceen rijlayhi labadiisa lugood hadda dhagaxa ku dhaca uma jeeda hogaanku iskaga dhegan yahay hashiina waxa inta cagta ku dhufato aa dhagax laguhiisa ku dhaca say wahantaa turoona waxaas uma jeedaan keliya cudurdaarka ama laga aqbala husley markaasu ka daba laalaabaa hogaanka waina alxijaarata dhagxaantuna la tankubu waxay garaacayday rijlayhi labadiisa lugood wa huwa isaguna yaquulu wuxuu leeyahay inamaa wax kale maahan kunaa waxaan ahayn naqudu kuwa dabaalana wanalcabu kuwa cayaara fa yaquulu lahu wuxuu ku leeyahy rasuul lahi sala allahu calay wasalam abillah ma allah wa aayaati aayaadkiisa wa rasuuli rasuulkiisa aad kuntum ahaateen tastahziuuna kuwa ku jeesjeesaa laa tactadiruu ha cudur daaranina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanika iimaankiini ka gadaa kelimad kalema yidhaah cudurdaarka marka lama aqbalo oo baatilka cudurdaarka mid la aqbali mida la aqbalinaa jira sideeda gaalnimo haddaad kaftan ugu hadasho iyo haddaad dhab u hadaso waa isku mid ma gaalnimaa lagu dheeldeela gaalnimo haddaad dhab uga hadasho iyo haddaad kabtan uga hadasho oo isku mid ka hadasho cid kugu qasabtay miyaa jirto ama leeda waa laygu qasta ama leeda maba u dhihi rabino carabka iga dhacay sidii ninka yidhi allahuma anta cabdi allow addoon adaa iyo ninkaas ma gaaloobay maxaa carabka uga dhacay ma uusan rabin kelmadda inuu yidhaha laakiin kelmadda haddaad ba u qasabtay ku dhawaaqdo cid kugu qasabtay aysan jirin aad og tahay gaalnimo aad ku hadashay cudurdaar kale marihi oo lagaa yeeli maayo waa iska caycayaaraya cudurdaar kuu noqon maayo maa yaltafitu nabigu milicsan mayn ilayhi ninkaas saas ma fiirin nabigu wax qiimaa male xaa laga fiirina wamaa yaziidu calayhi ugana siyaadin mayn ah, ka siyaadin aayadaasu ku dul akrina ah, xukunkiisu dusha ka saaraya wax kale ixsaan kale male wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasala wbaarak calaa nabiyina muxamed